shardi maa isimkii kaana ahada minhaa asmaau shardi xaalu ka mid yahay darfan fa maxaluhu nasbun cala dafiir asmaau shardi waa soo sheegnay mid walba waa sheegnay wax uu yahay kuwa marka darafka ah ama ha ahaadeen darfu makaan ama ha ahaadeen darfu zamaan dharfu makaan sida ayna oo kale sida anna oo kale sida xayfuma oo kale ama darfu zamaan ha aadeen sida ayaana iyo mata oo kale wixii daraf ah waxaad leedahay maxalkoodu waa nasbu kuwaas xaggaas iskaga reeb meel shaad ku aragto saas leedahay yaa caamil waa bificli shardi ficlu shardiga ilaa idaa idaa marka laga reebo ilaa idaa iyada lafteedu adaatu shardigay ka mid tahay haddii la yidhahdo waxbay jasmine iyo waxma jasmayda mar walba adaatu shardi waa ta iyadu ee adawatu shardiga waxay u qaybsamaan adawaatu shardi oo jaazim ah iyo adawaatu shardi hayru jaazim ah marka idaada ha ka fiirin wax jasminta ee sideeda adaatu shardi ma taha waat marka ayada idaada waxaa ku camal fala waa jawaabka oo idaada markay reebeen maxaan dhihi jirnay darfan limaa yastaqbilu min azamani khaafidu shardi wa mansuubun bijawaabi isaga jawaabkaa lagu nasbiyey sidaasaan soo dhihi jirin marka wuxuu ku yidhi idaada maahane idaada iyada ka reeb wuxuu yidhi ilaa idaa faina alcaamila fiiha jawaabuha calaa qowli اakar culummada agarkooda qowlkooda waa qowlkaas wuxuu yidhi wa cinda almuxaqiqiin alcaamilu fiiha sharduhaa qolo muxaqiqiin uu ku magacaaboodo ayaa waxay leeyihin shardigaba iyadana ku camalfala taas waxaa looga gudbay wixii darf wuxuu galay wixii xadad tusa oo hadda ayunta haddii masder loo idaafeeyo xadaay tusa xadad waa masder wuxuu ku yidhi wamaa uriida bihi wixii loola jeedo alxadau ayilmasderu wixii masder loola jeedo ka mahmaa tukrim zaydan ukrimu mahmaa karaamayntii maanta waxaad ula jeedaa xadad mahmaa karaamayntii tukrim zaydan zayd aad karaamaydo ukrimu anna waa karaamayna bmacnaa aya ikraamin wey karaamayn alla midii aad karaamaydo fa nusiba kaasna wixii xadad ku dhacaa nusiba waxaa lagu nasbiyey cala almafcuul mulaq waa mafcuul mulaqnimo bificli shardi aydan ficlu shardigaana caamil u ah wamaa cadaahumaa labadaas wixii ka soo hara wixii xadad tusaa iyo wixii daraf ah labadaas wax alla wixii ka soo hara u fiirso in kaana alficlu musnadan ilaa damiiri ficilka ficlu shardiga haddii loo tiiriyo ismu shardiga damiirkiisa oo faacilkiisiya wuxuu yahay damiir u laabana ismu shardiga ama naab faacilkiisiya ah ama hadduu kaana iyo yahay isimkiya marka ficilka oo ficlu shardiga haddii loo tiiriyo damiir u laabana ismu shardiga man oo kale naxw man yacmal qofkii camal fale huwa manku suuan xumaan yujza bih ow ilaa sababihi sababkiisa haddii loo tiiriyo sababkiisa waa maxay sababkiisa waxa weya waa mudaaf loo idaafeeyey damiir u laabana ismu shardi ila sababka waa soo ogaanay aan ku soo ogaanay tanaasuci mi aha bab ishtiqaalan kusoo ogaanay ishtiqaalkan kusoo marnay soo maa marka waa kana fiiri man diima qofkii la dulmiyo akuuhu walaalkiisa hadda fiiri ficilka oo diima oo ficlu shardigaa ah, waxaa loo tiiriyey mudaafka oo aa ah. yuu us idaafaysan yahay damiir ismu shardiga u laabana waa kaasa sababka man diima akuuhu qofkii walaalkiisa la dulmiyo faqad uhiina waa la ihanaysa isaga isagana waa la ihanaysa lama karaamayn marka laba iskugu kaa qabtay haddii ficilka loo tiiriyo damiir u laabana ismu shardiga iyo haddii loo tiiriyo sababkiisa oo ah mudaaf loo sii idaafeeye damiir labadaas haddii loo tiiriyo fa mubtadaun laa kayru waa mubtada wax kale ma noqon karo ismu shardigu markaas wax kale ma noqon karo khabar yaa ah markaas wa khabaruhu ficlu shardi waxda cala alasaxi saasuu leeyahy qowlka kalena wuxuu leeyahy ficlu shardi iyo jawaab shardigo la isku qabtay wey qadarkii inkastoo sawkan asax iskaga tilmaamo xagga naga dhig waxaan maraynaa saddex qaybood saddex qaybood wixii daraf wixii xadad iyo wixii ficlu shardiga loo tiiriyo damiir u laabana amase sababkiisa saddexdaasaan marayna wuxuu ku yidhi wain kaana alficlu waa ficlu shardigii ficilku hadduu yahay waaqican caleyhi mid ku dul dhaca ismu shardiga dushiisuba ku dhaca man yudlil illaahu qofka ilaahay baadiyayo idlaalkuyuu ku dhaca mant mantu ku dhaca falaa haadiya lahu iyo wanaxwu ayamaa magac kastoo tadcuu aada ugu yeertaan ilaahay yeeristu yay ku dhacee ayanta magacaanay ku dhacee famafcuulu bihi laa hayru waa mafcuul bihi wax kalena ma noqon karo waa qaybta afraad qaybta shanaad wain kaana ficlu shardigu hadduu yahay waaqican midku dhacaa calaa damiirin damiir mushtaqilan bih waaqican midku dhacaa calaa damiirin mushtaqilan mid ku mashquulayna uu yahay bihi damiirkaas canhu isimka hore hor maray inuu ku camal falo uga mashquulay damiiruu ku dhacaa ficlu shardigu hadduusan damiirka ku dhici lahayn wuxuu ku duldheci lahaa isimka ismu shardiga naxw mahmaa shay kasta oo ta'tinaa aad noola timaaddo muusow bihi shayga oo min aayatin aayad ah markaas maxaa la samayn fa mubtadaun cala alarjaxi khilaafaa jira markaas mubtada laga dhigaa ow mafcuulu bihiba laga dhiga cala alishtiqaali wa yuqadaru alcaamilu ficlan isago ah lasoo qadaraa bacda ismi shardi mahmaa taxdur ta'tinaa bihi mahmaa shay kastoo tuxdir dheh aad keento tuxdir axdara laga keena wax allo waxaad keento ta'tina bihi noola timaado ficilka lama hormari karo walaa yajuusu taqdiimuhu qablahu لأna adaata shardi laha satru اlkalaam walihaada lam yajuuz taqdiimu shayin min mafcuulaati shardi wاljazaءi calayha hal shayo xataa mafcuulyaalka ficlu shardiga jawaab shardigu kama hormari karaan asmaa shardiga asmaa shardi waxay ka mid tahay wax macmuulaadka oo ficlu shardiga iyo jawaab shardiga hal shay ka mido kama hormari karo ismu shardiga maxaa yeele asmaa shardi lahaa sadru lkalaam marka shan ayuu noogu qaybay sooma jeedid xoogaa aad maskaxda ugu fiirso soona diyaari baabu nacti wuxuu galay waxyaalaha tabaca la ecraabo waxyaalahii caamilku toos u gelayey waa ka gudba waa ka gudba waa dhameey ah, waa dhameey marfuucaado mansuubaado makfuudaado afcaal asmaa kulli waa la dhameey wuxuu hadda galay maa yucrabu tabacan ligayri wax la icraabayo raacid uu keyrkiis raacay ala icraaba waana shan annactu wa caطfu lbayaan wاtawkiidu wاlbadelo wa caطfu nasr saasaana loo kala hormariyaa meeshay ku kulmaan annactu wacadfu lbayaan wtawkiidu wlbadlu wacadfu nasr saasaa loo kala hormaya kitaabka inin dhigay baabu nacti haadaa midkaanu baabu nacti nactigii baabkiisii weeye nacti iyo sifo waa isku mid wax farqiga uma dhexeeyo cinda nuxaat laakiin funuunta kale marka la joogo in la kala duwaa dhici karto in la kala duwo ayaa dhici karta laakiin marka naxwo la joogo sida haalibkaa meelo yaryar sida ibnu canqa oo kale uu yidhi xaalada oo kale iyo khabarka marka la sheegayo waxaa la idhahdaa xaalku waa sifo sidiisaba maxaaba qaacidadu tahay alxaalu waصfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa waa weliba masaa'il diiniho adag a ku dhisma marka fiqiga ama la joogo ama caqiidada la joogo alxaalu waصfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa qayd waa masale usuul fiqi marka xaaladu waa wasf haddaan idhaahdo jaaa zaydunaa yimid raakiban xaaluya gaadiid mid saaran raakiban yay tilmaam u tahay zayday u tahay alxaalu wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa caamilkeedana waa xire oo wuxuu ku qaydan yahay inuu raakib ahaa si kale kuma iman khabarka laftigiisu khabar meel alle meeshaad ku aragto mubtadaha sifadiisi wey oo waxa leedahay alkhabaru waصfu waxaa leedahay zaydun caaqilu zaydun axmaqu zaydun kaatibu dhammaan khabarku waa mubtadaha sifadiisa laakiin lama yidhaahdo khabarku waa nactigi mubtadaha looma isticmaalo meelahaas yarkaa meelahaasa lagu kala bedelay xaaladu waa waصfun lisaaxibiha khabarku waa waصfun lilmubtadai xagga macnaha loola jeeda xagga macnaha marka meeshaasoo kale waصfiya la isticmaalaa laakiin nacti lama isticmaalo laakiin inta kale sida gaalibka annactu wاlwaصfu waصifatu kulluhu waxa weya sawa waa isku mid marka waa halkee markay isku mid yihiin naxwe marka la joogo adhow fani kale ha ku qaldo annactu nactigii huwa taabicu waa mid raaca limaa qablahu waxa ka horeeya waxa ka horeeyu raaca kamana hor maro ma dhici karto inuu ka hor maro caamilkiisuna qaacidadu waxay tahay alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila albadela fainahu fii niyati takraari اlcaamil annactu nacti huwa taabicu waa mid raaca limaa qablahu waxa ka horeeya marna ma dhici karto inuu ka hor maro nactigu mancuudka kama hormari karo waa dhici karo ataabicu taabicun aba layidhahda waaba qaacidaba ataabicu taabicun a la yidhahda taabicaaso almushtaqu lasoo dhambashay awil muawalu ama lagu awilaa bihi bilmushtaqi tanu waa fasli waxaa la dhaha xadku markuu taam yahay waa inuu jinsi iyo fasli iska saarayn haddii kale xadku taam maaha xuduud iyo waxaas manaadiqada ka hadlaan qofkii barakara iska soo dhegdhegeyso kutubtii ka dhex buuxa mandiq barakana maleh barakana maleh laakiin kutubtii ka buuxa marka shartiisa inaad ka digtoonaato inaad xoogaa u barato dhib male hmm. waa caqli caqligii yunaanka waa kaagi adig waa kugu jiraa bal kan yunaankana soo arag caqli wey sowma jeedin marka la yidhi ataabicu waa jinsi ah. caqliga yunaanka caqliga griiga waay griiga waay sowma jeedin ataabicu markii la yidhi waa jinsi wa xaqu ljinsi alidkhaalu jinsi xaqiisu waa in shaygii la xadaynaya iyo qeydkiis isla soo galaan hadda taabic marka la yidhi shantia isla soo gelay sowma jeedin shantiibaa ku jira nactigii cadfbayaan tawkiid bedel cadfu nasq kulli waa ku jira maxaa yeele wa xaqljinsi aldkhaal jinsi xaqiis waa gelin aye marka ataabic markaa tir waa jinsi taabicaasoo almushtaqu lasoo dhambashay awilmuawalu ama lagu awila bihi mushtaq kanuna waa fasli dhammaan wuxuu bixinaa wixii aan nacti ahayn oo tawaabica ah. dhammaan tawaabicdii kala ka baxe ayagu maaha mushta ah, lagumana awilo looma shardiyo ilaa hal mid un mooye nacti la soo celceliyey zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan qaa'imun waa mid taagan ah. wax in dhammaan waa baxeen zaydun zayd qaaimun waa mid taagan qaaimun waa mid taagan intii kale waa bixin intii kale waa bixin waay annactu nactigii ataabicu waa mid raaca limaa qabla waxaa ka horeeya taabicaasoo almushtaqu lasoo dhambashay awilmuawalu lagu awilaa bihi taabcaasoo almubaayinu ka fogaana lilafdi matbuuci isna waa bax halkaasu ku bax matbuuca lafdigiisa inuu ka fogaadaa la rabaa ah, qaaimun qaaimun lama ogolo hmm. waay wاlmuraadu macnaha loola jeeda bilmushtaqi ismu faacil wey wadalika tusaalihii ka daaribin mid garaacayo kale wey iyo wixii lamida kaamilati mubaalaqa amhilatu mubaalaqa ism faacil ay lamid maxaa la yidhaha mushtaq maa dala calaa xadaثin wa saaxibihi wa tadamana macnaa ficli wa xuruufihi maxaa la yidhaha mushtaq wlmuraadu macnaha loola jeeda bilmushtaqi uu ka qabta wlmuraadu macnaha loola jeeda bilmushtaqi maxaa loola jeedaa maa dala calىa xadaثin wa صaaxibihi wa tadamana macnaa ficli wa xuruufihi saasaa la yidhaha haddaan idhaahdo daaribun wadaalika tusaalihii ka daaribin mid garaacaya fiiri daaribin labay tuseen xadad oo ah garaacidda iyo qofkii sameeyey haddaan idhaahdo jaalis mid fadhiisana xadad oo ah juluuska fadhiisashada iyo qofkii sameeyey qaatil mid dila xadad oo qatliga ah iyo qofkii sameeyey mushtaq maxaa la idhaahda maa dalla calىa xadaثin wa صaaxibihi wa tadamana macnaa ficli wa xuruufihi hadda daarib macnihii darabo oo garaacidaha waa wataa xuruuftiisiina waa wataa hal xaraf kama maqno qaatil macnihii qatala oo dilkaa waa wataa xuruuftiisiina waa wataa macno weliba qayb ka dheeraado la yimi wlmuraadu macnaha loola jeeda bilmushtaqi ismufaacil wey iyo wix lamida ka amilat mubaalaqa wasmulmafcuuli wey ismafcuul wadalika ismafcuulkii ka matruubin mid la garaaca wey fiiri mid la garaaca waxa weya garaacistii iyo kii lagu samaynayo la garaacay labadiibaa tusa asaga waxaana laga soo qaatay ismafcuul ficil majhuul ah ism faacilkana ficil musamaha laga soo qaata wa صifati mushabaha waa ka صifati mushabahati oo kale weeye wadalika miaalki ka xasanin mid qurxoon oo kale w smi tafdili waa ka ismi tafdili weye ka aclama mid oqoon badan ismu tafdil waxaad ku fahme muxuu tusaa mushaaraka iyo ziyaada ismu tafdiil maxaa lagu yaqaan inuu tuso mushaaraka iyo ziyaada haddaan ku idhaahdo aclamu minka mid adiga kaa cilmi badan wuxuu tusa ko cilmiga waa kula wadaagsadaa oo shirkiu kugula yihi siyaadana waa kaa ah, ismu tafdiil muxuu tusaa almushaarakatu wa ziyaada halkaas waxaan ku ogaanay mushtaq wuxuu gelaa almuawal bilmushtaq almuawal bilmushtaq laba wey qiyaas mid ah, ah almuawal bilmushtaq waa labo qiyaas iyo hayru qiyaas kan qiyaaska waa lix shan uu matnigu ku dhigo halna sharxa ku dara muawal meeqaa loo qaybina qiyaas iyo hayru qiyaas mid iska samaac ah oo intuun carabta laga maqlaa iyo mid qiyaasaba ood aduguba ku dhisi karto kan qiyaaska waa lix wاlmuraadu kan loola jeedo bilmuawali ku awilaa bilmushtaqi ismu ishaarati wey ismul ishaaraha waa isim jaamida mushtaq maaha waa jaamid haddana si qiyaasa wax loogu sifeeya maxaa yeelay waxaa lagu awili karaa si fudud mushtaq ismul ishaara waa ko naxwo marartu waxaan soo maray bizaydin zayd zaydko haadaa kan ah haadaa hadda waa isim jaamida waana sifo maxaa u baneeyey mushtaqa lagu awilaa maxaa laleeyahay alxaadiri zaydko alxaadir halkan jooga halka taagan kii labaad wasmulmawsuuli ismawsuul maahan ismawsuul oo dhan ee waa ismawsuulka alladii macnaahu lmachuud aw almacluum waa ismawsuulkii naska ahaa oo ah. macnihiisu ahaa almacluum aw almachuud manti iyo maadi iyo ayun iyo daa kuwaas kuma jiraan kuwaas maya waa kuwii oo ismawsuulkii naskaha ah. ismawsuulkii ma la xasuustaa meequu uqaybsamaa nas iyo mushtarak waa naskii naxwo marartu bizaydin zaydaan soo maray aladi zaydkii aladiyo isim jaamid ah صifa maxaa la leeyahay zaydkii almacluumi la ogaa wey ama se almachudi la ogaa almacluumi la yiqiin ama almachudi la ogaa اldي زaydkii qaama istaagay wduu midkii saddexaad weeye du bmacnaa saaxiba waa ism jaamida qiyaasayna صifo u noqotaa du bmacnaa saaib naxو marartu birajulin ninaan soo maray rajulkoodii maalin saaxibi maalin mushtaqu awel saaxibi maalin maal u saaxiiba kan afraad midka afraad wa asmaau nasab asmaada oo nisbada ku jirto asmaada nisbadu ku jirto asmaada ah. nisbadu ku jirto dee mulxawaa ka boodno maanaan akrin isagaa lagu bara jiray waa in marka alfiye lagu sugtay noqonaysa ah, alfiye ku sugaa la yidhaha taas isagan <laughs> waxba ka tegeen oo gacanta wada mari dooneen insha allahu naxwo marartu birajulin ninaan soo maray rajulkoo dimashqiyin magaalada dimashqa loo nisbeeyey dimashqa hiraqla dimashqa marka dimashqa waa jaamid sifayna noqotay maxaa laleeyahy ay mansuubin ilayha waxaa la mid a ah asmaada oo facaal waxaa leedahay marartu waxaan soo maray marartu waxaan soo maray amase nadartu waxaan fiiri siduu inin dhigayo nadartu waxaan fiiri ilaa rajulinin ninkoo tamaarin timir loo nisbey inuu gado ah, timir mid loo nisbey tamaar wasnigaasay ku timaadaa ah, qolooyinkaana xoogaa luqada u baxsanayn qur-aanka markay fasirayaan dalaalaadkay ku dhacaan waxaa ka mid a inay yidhaahdaan wamaa rabuka bidhalaamin lilcabiid wamaa rabuka rabbigaa ma ahanin bidhalaamin mid dulmi badan ha ha wuxuu haysta amilatu mubaalaqa Ah. in kastoo ay jiraan mufasiriin yidhi laakiin maan fiicno ah, mid aad u dulmi badan maaha maxaa laga fahma xooga in yarse waa dulmiya inaa lilaahi ah. ilaahay maxmudun macnaheedu waxay tahay mid dulmi loo nisbeeyo mama waa nisbo facaal tamaarkaani la mid ilaahay dulmi maba loo nisbeeyoba ha yaraad ha badnaadee waa ka nastahan subxaana allah hmm. in allaha laa yadlimu miثqaala daratin dhuuracayso qadarkeed ma dulmi hayse ma dulmi badno dhuuracayso qadarkeedba masagaa dulmi marka asmaa nisba ku dar waa midka afraad rajulu marartu birajulin aan soo maray rajulkoo dimashqiin ay mansuubin loo nisbeeyey ilaa dimashqa marartu birajulin tamarin ay mansuubin ilaa tamr kii shanaad waa jumlada jumladu moogta mushtaq maaha waa jumlada horeyna waa usoo ogaanay jumla inay in maya waxaan soo ogaanay jumle khabar noqotaan soo ogaanay ee nactimada anaan soo marinba soo maa wa min dalika wa min dalika waa maxay ay min almuawali bilmushtaqi waana nuuca shanaade wa min dalika kaas waxaa ka mid a ah almuawal bilmushtaq waxaa ka mid a ah, hy waa dhowr gooran soo ogaanay jumladu inay nacti noqoto laakiin baab gaara kuma soo ogaanin ee qaacidahaanaan usoo qaadanay meelo badanoo manaasiba nagu soo martay oo lana aljumal wa shibha aljumal bacda nakiraati sifaat wa bacda almacrifa axwaal aan soo marnay wa min dalika kaas waxaa ka mid a dalika halkaa lagu ishaara almuawal bilmushtaq waxaa ka mid a aljumlatu laakiin jumlo marka wax lagu sifaynaa ayada laba shardiya laga rabaa mancuudkana hal shardiya laga rabaa jumlo markay nacti noqone ayada jumlada meeqa shardiya laga rabaa labo mancuudkana meeqa shardiya laga rabaa hal shardi ayada laba shardiya laga rabaa bishardi kowniha khabariya waa inay jumla khabariya tahay ee jumla inshaa'iya jumla inshaa'iya ma noqon karto nacti ma dhigi kartaa marartu birajuli ninaan soo maray rajulko bictuka waa kaa gaday ah wax la fahmi karo marartu birajulin ninaan soo maray rajulkaasoo bictuka waa kaa gaday ah ata waa kaa gaday ah wax la fahmaayo maha marka jumlada maxaa shardiga markay naxti noqoyda an takuna khabariyatan shardiga labaad oo jumlada laga rabaa waa an takuna mushtamilatan calaa damiirin waa inay raabid wadato raabid waa inay wadato walow muqadaran walow mqadr ba ha noqdee walow mqadran hmm. raabi waa inay noqoto raabi waa inay wadato waa shardi waay marka jumlada labadaa shardiya laga rabaa an takuna khabariyatan wa an takuna mustamilatan calaa damiiri labadaasa laga rabaa nactiga isimka mancuudka iyadu waa nacti isimka mancuudkaana isagaa kuu dhiga waa kana wa shardu lmancuuti kan la sifaynaa shardigiisa bihaa jumlada lagu sifayna an yakuna nakira waa inuu nakiro noqdo ousan macrifo ahayn waa inuu nakiraya naxw wataquu waray ka baqa oo iska ilaaliya yowman maalin maalinkoo turjacuuna laynin celina fiihi maalinka dhexdiisa ilalahi alla laynin celina yowman waa nakiro turjacuuna jumladu waa khabariya raabitna waada wadataa fiihi ay wadataa kii lixaad sharaxa kugu daray annawxu sadis meesha ugu dambayda bogga dambe ah, walaqad amuru cala la'imi yasubuni markuu beytkaas beytu shaacirka ka gadaal waaya annawcu sadis nuuca lixeeya ma ujeedaa annawcu sadis ma yadulu cala alkamaal waa wax kamaal tusaa kaayin oo kale naxwo zaydun zayd rajulun nin weeye ninko ayu rajulin nin midka u kaamilsana ninko ayu ayu hadda mushtal ma wuxuu hadda uu ku leeyahay marka midka aan qiyaaska ahayn marka halkaas waxaa noogu dhammaaday muawal bilmushtaq oo qiyaasa meequu noqday lix lix muawal bilmushtaq oo aan qiyaas ahayn matnigu hal miduu kuu dhigay hal mid ayuu kuu dhigay sharaxaan saddexu ku dar afartaasuu ka dhigay wuxuu ku yidhi wakadalika sidaasoo kale waxaa ah almasderu masderka mushtaq maaha laakiin mushtaq waa lagu awili karaa weliba in lagu awilaya layskuma waafaqsana wuxuu ku yidhi fiiri wakadalika sidaasoo kale waxa ah oo muawal bilmushtaq ah almasderu masder wax badan ah wax lagu sifeeya laakiin qiyaas maaha waa sanac waa intii la maqlo wayalzamu waxaana waajibaya ifraadu masderka in la kali yeelo wa tadkiiruhu in mudakar laga dhigo lama tasniyeeyo lamana jamciyo lamana ta'niisiyo masderka wayalzamu waxaa waajibaya ifraadu in la kali yeelo wa tadkiiruhu mudakr in laga dhigo taquulu waxaa leedahay waa ta meesha taquulu waxaa leedahay marartu birajulin ninaan soo maray rajulko caadilin caadil ah wa bimraatin fiiri wa marartu bimraatin haweenayan soo maray haweenaydaasoo cadlin aad leedahay cadlatin dhiimayd waa masder marka fiiri mar waxaad u qasdaydaa mubaalaqa marna u qasdi haddaad mubaalaqa u qasdaydo ma awilaydi adi waxaad aragtay nin cadaaladiis aad la yaabtay oo aan caadi ahayn oo dadka cadliga ku sifaysan ka sii sareeyo markaas mubaalaqaad rabtaa maba la awilayo waxaa leedaa marartu birajulna soo maray cadl isagaaba cadaalad ahaa isaga dhama wuxuu ka samaysan waa cadaalad kaanahu waxaad bamdo cadaalad meel fadhida inuu yahay ousan qof caadiyaba ahayn waa mubaalaqa marka cinda iraadaة اmubaalaga ma tuawil wuxuu ku yihi sharxa fiiri uma in aradta اmubaalaga falaa tawiila haddaad mubaalaqa ula qasdaydo ma la awilayo haddaadan ula qasdaweyn labada madhabooda naxwoolayda isku khilaafsan sida loo awila basriyiinta waxaa lagu awilaa calaa xadfi mudaafin mudaafaa go-ana laleeyahy basriyiintu waxay leeyihin mudaafaa go-an oo maxaa laleeyahy marartu birajulin ninaan soo maray rajulko cadlin di cadlin cadaaladu saaxiiba wa bimraatin haweenayan soo maray haweentaasoo cadlin daati cadlin cadaaladu saaxiiba ah, mudaafa lagu awila saasay leeyihin qolada kuufiyiintuna wasfiya lagu awila leeyihi ism faacil maala maxaa leedahay marartu birajulin ninaan soo maray ism faacil oo hulaasi ka yimid muxuu ku imaan jiray faacil soo maaha marartu birajulin ninaan soo maray ninkoo cadlin aadilin dheh ninkoo cadlin caadilin oo caadil ah wa marartu bimraatin haweenaan soo mara haweentaasoo cadlin caadilatin oo caadilad ah isim faaciladku awile facalaa madhabi marka waa inaad taqaanaa madhabka aad ku socaydo reer basr maxaa la soo qadara ay leeyihiin mudaaf reer kuufana maxaa la soo qadara waxaa lagu awila mushta sidaasoo leeda halkaasuu kaaga sheegay mutamimada shiika iska leh wixii sanac ahaa laakiin kawaakibka shiika iska leh wuxuu kugu daray cadadka cadadku sifo waa noqdaa qiyaasna maaha waxay leedahay marartu waxaan soo maray bijubin gorof ceel oo maaragta ceelasha marka la qodo ceelka afka ama dhagax a looga sameeya lagu dhisaa ama geedo si uusan u aasmin markii biyaha loogala baxayana si aan loogu dhicin ceelkii waa la dhisaa laleeyahay ama waa la raaray ama waa la makaabay geeda afka laga saara ama dhagxaana lagu dhisa kaas lama yidhaha jub ceel aana waxba afka laga saarin qaliibkii oo kale wey waxaa la leeyahay jubbi marartu waxaan soo maray bijubbin ceel ceelko amaaniina qaamatan siddeetan joogjeeda amaaniina qaamatan macnaha camiiqa loola jeeda waxaa leedaa marartu biibilin geelaan soo maray geeloo miatin fara badan maaha boqol halaad marartu biibilinyaan soo maray geelaasoo miatin fara badan aad leeda miatin fara badan aad leeda miatin boqol dhimayd mubaalaqa meesha laga rabaa kaiirin aad leedahay kaiiratin aad leedahay kaiira kan saddexaad oon qiyaaska ahayn waa miqdaarka waxyaalaha wax lagu indii burun aniga bur ayaa ahaaday burko kafiizun kafiizun ay makiilun bihi wey kanafraad maa qaama bihi macnan yanzilu mansilata almushtaq waa shay uu ku qumay macne oo booskii degi kara mushtaqnimada naxw haadaa kanu rajulun waa nin rajulko asadun oo geesi aad leedahay libax waa nin libax manaha macno ayaa ku jira shujae shujaacun wey waxaa lahada wahaada maaun casalun wahaada kanu maaun waa biyo casalun waa isim jaamida casalun waxaa loola jeedaa xulwun macaan ah wey wayalzamu waxaa waajiba ifraaduhu masderka la keliyeelidiisa wa tadkiiruhu iyo mudaker in laga dhigo taquulu waxaad leedahay marartu birajulin aan soo maray rajulkaoo cadlin caadilin oo cadaalad ah وبامرأaة haweenayan soo maray haweento cadli caadilaةi وبirajulayn laba ninan soo maray labada ninoo cadlin ey caadilayn ama se dhawey cadlin dhawey cadlin wa marartu birijaalin ragan soo maray cadlin hadda fiiri rijaalin wey mancuudki waa jamc صifada maxaa leedahay cadlin waa masder laa yuanaf walaa yuhanى walaa yujmac laakiin marka aad awisho waa inaad marka mudaabaqayda haddaad madhabkii basriinta u socoto waxay leedahay marartu birijaalin rijaashaasoo dhawi cadlin jamac ka dhig dhawi cadlin haddaad ku socoto madhabkii kuufiyiintana maxay leedahay cadlin caadiliina jamcu kusaalim ka dhig marartu birijaalin rijaashaasoo cadlin caadiliina wa nactigu yatbacu wuxuu raacaa almancuuta mancuudku raacaa fii rafcihi mancuudka la godidiisu ku raaca midka horeya magaciis xaa laydhaah mancuud ama mawsuuf kan dambeeyana maxaa laydhaah nacti ama sifo ama wasfi de qofku hadduusan laba socon meel la marayo waa dhib wa nactu nactigu yatbacu wuu raacaa almancuuta mancuudka fii rafcihi mancuudka la godidiisa mancuudka haddii la godo nactiguna waa ku raaca waa la goda wa nasbihi mancuudka la kordhigidiisu ku raaca wa khafdihi mancuudka la hoos ku raaca wa fii tacriifihi mancuudka la macrifayntiisu ku raaca wa tankiirihi mancuudka la nakirayntiisu ku raaca taas macnaheedu waxay tahay nacti ha kala qaadi ama xaqiiqi ha ahaado ama sababi ha ahaado mancuudkiisa wuxuu ku raacaa shan laba ka mida nacti ha kala qaadin sawaء kaana xaqiiqiya aw sababiya ama xaqiiqi ha ahaado ama sababi ha ahaado ee mancuudkiisa imise uga raaca mar walba shan laba ka mida shantu waa shantan rafca nasba khafda tacriif tankiir marka saddex awjood ixraabaa la yidhaha rafca nasba khafda mid unbuu qaadana mancuudka miyuu laba hal mar qaadan karaa miduu qaadaa saddexda nacti waa ku raaca tacriif iyo tankiir hal mar ma wada qaadan karaa maya miduu qaadana mancuudku nactiguna ku raaca sidaas marna iskuma khilaafi karaan maxaa soo haray shanta kale oo ah ifraad tasmiya jamac tadkiir iyo taniif waxaa la fiirinaa nactigaa la fiirina ma xaqiiqiya mase waa sababi hadduu xaqiiqi yahay shantaasna laba uga raaca saas darteeda toban uu afar uga raaca hadduu yahayna shantaas shaqo kuma ama ha ku raac amay ku raacin lama shardiya inuu ku raaco ah. nactigii shantan soo hartay oo ah ifraad tasniyo jamac tadkiir taaniif shantaas nactiga iyo mancuudka marka ma isku raacayaan mase iskuma raacayaan laleeyahay nactigaa la fiirina nactigu ma xaqiiqiya mase waa sababi hadduu xaqiiqi noqdo shantaana laba uga raaca ah oo ifraad taniyo iyo jamc mancuudku mid unbuu qaadana soo ma laba ma qaadan karo hal mar ma dhici karta inuu mufradna ya musananay ma dhici karto mid unbuu qaadana kuu qaatuu nactiguna ku raaca tadkiir iyo taniisna miduu qaadana kuu qaatuu ku raaca idan marka nactiga xaqiiqiga imisuu ku raaca mancuudkiisa tobanu afar waraaca toban uu afar waraaca mar walba laakiin hadduu sababi yahay shantii horuu ku egyahay shantan dambe looma shardiyo waa inay isku waafaqaan waa dhacday mise isku waafaqeen waa dhacday shaqada isku mar maxaa la yidhaahdaa nacti xaqiiqi ah nacti xaqiiqiya waxaa la yidhaahdaa waa nactiga nactiga waxaan soo ogaanay mogta inuu mushtaq yahay mushtaqiina waa camal fala damiirka uu rafcisana ama ha noqdo faacil ama naayb faacil ha noqdee damiirkaasa mancuudka u laabana damiiru rafcisana damiirkuna wuxuu u laabanaa mancuudkii nactigaas maxaa leedaha magaciisa xaqiiqi mancuudkiisa markaa toban afar ka miduu ku raaca waa kana halkaanuu kuugu sheegay dhegeyso halka ayuu kuugu sheegay wuxuu ku yidhi uma in rafaca hadduu goto huwa nactigii damiiralmancuuti mancuudka damiir u laabana damiir mancuudka u laabana hadduu goto damiirkaasoo almustatira ku asturan fiihi nactiga tabica nactigu waa raacahu mancuudka ayda noqoshee fii tadkiirihi mancuudka la labayntiisa ama mudakar laga dhigidiisa wa ta'niisi la dhadigayntiisana waa ku raacaa wa fii ifraadi la keliyeelidiisana waa ku raacaa wa tasniyati la muhanayntiisa waa ku raacaa ama la labayntiisa wa jamci la jamcintiisana waa ku raaca shantaanna laba uga raaca macnaheedu waxay tahay fii tadkiiri wa ta'niisihi midkuu noqduu ku raaca hadduu mancuudku mudakr iyo mudakru noqon hadduu muanas yahayna muanasu noqon ifraad iyo tasniye iyo jamac ayagana waa ku raaca saddexda mid unbuu noqona mancuudku kuu noqda uu ku raaca nactigu taquulu waxay leedahay qaama zayduna istaagay waa nactiga xaqiiqiga waa zaydko alcaaqilu wax garanaya huwa zaydku alcaaqil waa ism faacil calo ku jirto faacilkiisi waa damiir musatilo zayd u laabana ah, damiir musatilo zayd u laabana hadda fiiri zayd zayd owjulixraab muxuu qaata rafcu alcaaqilu waa ku raacay tacriif iyo tankiir muxuu yahay zayd macrifo alcaaqilu waa ku raacay ashu ku macrifoobay mkr iyo mana zayd keya mkr alcaaqilu waa mkr waa ku raacay ifraad taniye jamc keya waa mfrad alcaaqil waa mfrad afaruu ku raacay toban ka mida sidaas ku wad marka wara'aytu zaydan zaydaan arkay zaydkii alcaaqila ee garaad kala huwa zayd awjulexraabkii un baa isbedelay inta kale waa sidii ah, zaydaan nasbisan alcaaqila waa nasbi wa marartu bizaydin zaydaan soo maray zaydkii alcaaqil caqliga lahaa huwa zaydku awjuul icraabka isbedelay oo khafda isku raacay wa jaaءad hindun hindaa timid hindadii alcaaqilatu caqliga lahaad hiya hindadu adde hindun awjuul icraab rafcay qaadata alcaaqil waa ku raacday hindun tacriif iyo tankira macrifanimay qaadatay alcaaqilatu waa ku raacday hindun tadkiir iyo taniis taniisay qaadatay alcaaqilatu waa ku raacday hindun ifraad iyo taniya jamc ifraaday qaadatay alcaaqilatu waa ku raacda afar ayay toban uga raacday wa ra'aytu hindan ayaan arkay hindadaasoo alcaaqilata caqliga le hiya hindadu owjuulexraabki un baa isbedelay hindan waa la nasbiyey nasbadii ku raacday wa marartu bihinde ayaan soo maray hindadaasoo alcaaqilati caqli leh waryaa ila socda aduu meelo socotaa hadda fiiri bal miaalka alcaaqilati muxuu icraaban yahay aya ah, sow ma jirna lama qabtin hindana maya hinda fiiri ma isku icraaba labadooda ma jiran hinda ma jiranta iyaduna calaamjarkeedii lima liannahu ism laa yasrif walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyaةu مع التانيث المعنوي waay labaduba banaan labaduba banaan horaa usoo barateen waaya وجاء رجل ninaa yimid rjulko cاaqل caqli l huwa rjulko maxaa isbedelay nakiradii iyo macrifadii awal macriفaan wadnay hadda rajulu waa nakiro caaqilu waa ku raacay soo ma jeedi wara'aytu rajula nin arkay rajulkao caaqilan caqlila wa marartu birajulin inaan soo maray rajulkaoo caaqilan caqli lahuwa rajulku wa jaa waxay yimaadeen azaydani labadii zayd labadii zayd oo alcaaqil aan caqliga lahaayeen waxaa isbedeley ifraadkiya waxaa bedelay taniya taniya isku raacin marka wa ra'aytu waxaan arkay azaydayni labadii zayd labada zayd oo alcaaqilin caqliga lahaayeen wa marartu waxaan soo maray bizaydani labadii zayd labadii zayd oo alcaaqilin caqliga lahaayeen wa jaaa rajulaani nakira haddana muanihi noqday wa jaa rajulaani laba ninaa yimaadeen labadaas ninoo caaqilaani caqlileh wa ra'aytu rajulayni laba ninaan arkay labada ninoo caaqilayni caqlileh wa marartu birajulayni laba ninaan soo maray labada ninoo caaqilayni caqlileh wa jaaa zayduna zaydyaalkay badnaa yimaadeen jamac ayuu noqday marka oo mudakaru saalim zaydyaalkaasoo alcaaqiluna caqli leh wa ra'aytu waxaan arkay azaydina aydyaalkii zaydyaalkaasoo alcaaqilin caqli leh wa marartu waxaan soo maray bizaydini zaydyaalkii zaydyaalkaasoo alcaaqilin caqli leh wa jaaad waxaa yimaadeen alhindaani labadii hindo waa muana muana alcaailataani waa muana muana soo ma jeedi afaru ku raaca wa raaytu waxaan arkay alhindayni labadii hindo labadaas hindo alcaaqilatayni caqli lahaayeen wa marartu bilhindayniyaan soo maray labadii hindo labadaas hindo alcaaqilatayni caqliga lahaayeen wa jaaءat اlhindaatu jacmanu saari hindooyinkaasoo alcaaqilaatu caqli leh wa ra'aytu waxaan arkay alhindaati hindooyinkii hindooyinkaasoo alcaaqilaati caqliga wa marartu waxaan soo maray bilhindooyinkii hindooyinka alcaaqilaati caqliga lahayd wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaarak calaa nabiyina mxamed